bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لilaahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi wعlى آlihi وaصxaabihi أجmaciin ama bacdu qaala اlmuؤlifu raximah اllahu tacaala faslun fasalkan mualifku wuxuu uga hadlayaa fi اlfuruud اlmuqadarati fii bayaani alfuruud اlmuqadarati fii kitaab اllah ilaahay kitaabkiisa furuudda lagu qadaray dhaxalka waxaan soo sheegnay farad iyo tacsiib inuu lagu wax lagu dhaxlo faradkii buu hormariyey tacsiibkiina marka wax yar buu ka sheegay ayb marka wuxuu leeyahay wاlfuruudu furuuda almuqadaratu la jaangooyey oo la qadaray fii kitaab illaahi ilaahay kitaabkiisa dhexdiisa lagu qadaray tacaalaa sittatun lix waayo kitaabka alle lix farad baa lagu qadaray oo lagu sheegay النصfu nis والrubucu rubuc والthumunu humun والثuluثaani ثuluثaan والثuluثu ثuluث iyo wasudusu sudus marka nisku labow ka soo baxaa rubucu afarow ka soo baxaa humunku sideedow ka soo baxaa ثuluثaanka iyo ثuluثku waxay ka soo baxaan saddex suduskuna lix ayuu ka soo baxaa oo waxaan marka waa jajab waxay leeyihiin meel ay ka soo baxaan makhraj mid kastaa makhraj buu leeyahay makhrajkooduna sidaas aan sheegnay intan baa waxaa lagu kitaabka ilaahay lagu qadaray oo lagu sheegay farad kalaa jiro oo muqadar ah ijtihaad ku yimid waa farad hulusulbaaqi la yidhaahdo oo hooyadii haddii haddii marka hooyadii hulus caadiya la siiyo ay dhici karta marka iyadii iyo aabbihii inay sinmaan hooyadii aabbihii isku derajo ahna in markaasi yacnii eh, hooyadu ay labalaab aabbihii ka qaadato culummadu waxay yidhaahdeen ma waafaqayso yacnii qaacid qawaaciddan lagu yaqaano faraa'idka saa darteed xaaladdaasoo kale hulusulbaaqi ayaa loo qadarayaa hooyada hulusulbaaqigaas inta aabbaha qaatay marka laga fiiriyo nis oo kale u noqonayaan ayb marka kaas marka waa farad ijtihaad ku sugnaadayo ayb mar haddii si kale loo dhigana marka hulusulbaaqigu waa iska sudus oo noqdaa suduskaas marka laakiin in sudus ay ku dhawaaqaan waa ka cabsadeen maadaama hooyada qur aanka uu hulus u magacaabay marka waxay yidhaahdeen hulusulbaaqi ha la yidhaahdo ee sudus ha laga dhaafo iyadoo qur-aanka laga aadaab qaadanayo ayb furuuddu marka waa lixdan naska kitaabka ku sugan kaas kale marka farad ijtihaad ku yimid waay fa nisfu niskii fardu khamsatin shan faradkood waaye shan wixii loo qadaray waay albintu gabadhii iska leh goormay leedahayna xaysu laa mucasiba waay markuusan mucasib jirin iyada casabo ka dhiga iyada yaa casabo ka dhigi karo ibni iyada la siman ayb wa cadamulmusaawii naag gabar kaloo iyada lamida waa inaysan markaas ay maqan tahay oo inan joogin oo hadday gabdhuhu laba noqdaan nis waa ka baxayaan uluaan ayay aadaan ayb wa bintulibni bintulibni baa iskale iyaduna nacam ayb bintulibni baa iskale nis labadii shardiye hadda waxaa ugu dartaa marka shardi kale oo ah cadamu waladi sulbi waladu sulbi waa inuunan joogin lab iyo dhadig kow ahaadaba waladu sulbiga haddii uu lab yahay oo ibni uu yahayna iyada waaba iska dhacaysaa waa xijaaba gabar hadday tahayna hal hadday laba hadday noqdaanna de ulutaankii ayagaa dhammaystiraayo hal gabar hadday tahay waladu sulbiga bintulibnina ay joogto baabu sudusay aadaysaa bintulibni oo waa ka tegaysaa baabkan niska ah ayb wاlأktu walaal الshaqiiqatu meydka ku hooyo ku aabba ah wاlأktu walaal min alabi wاlأmi meydka ku hooyo ku aabba ah ayb ukta lab lm labadoodaas wuxuu leeyahay marka waxay qaataan iyagu nisbay iyaduna waqtadaasi nisbay qaadanay laba maaha waa haleh ayb oo aayadda yastaftuunaka qul illaahu yuftiikum fi lkalaalaba ilaahay uu ku sheegay ayb walahu ukhtun falahaa nisfu maa tarak ayb haddaan asal joogin farac waaria joogin musaawi aynan lahayn mucasib ounan jirin waxyaabahaas waa marka shuruudaha afartaa bay ku qaadataa iyaduna wاlأkhtu walaal min alabi meydka aabbaha xaggiisa kaga ahaatay oo ku aabba iyaduna waxay ku qaadataa afartii tan ay ku qaadanaysa niska oo lagu daray ukhto shaqiiqa in la waayo ayb shantaa shardi bay ku qaadanaysaa waa shuruud cadami u wada badan ayb wazawju zawj ayaa nis wax ku qaato idaa lam yakun haddii uusan ahaanin macahu isaga la jirkiisa waladun welad hadduusan ahaanin welad haddii uunan la jirin zawjku yacnii farac waaria hadduuse joogin wey naag baa dhimatay waxay ka tagtay ninkeedii wax ilmaana ma ka tegin farac ma ka tegin iyo ilmaheedii iyo ilmahay wiilkeedii wuxuu sii dhalay iyo ibnulibni midna ma joogo ayb mar hadday sidaa tahay marka wuxuu ku qaadanayaa zawjkii wuxuu qaadanayaa nis walakum nisfu maa taraka aswaajukum ayb in lam yakun lahunna walad weladkaas ama asaga ha u dhasho ama nin kale ha u dhasho iyada un inaysan welad uunan u joogin ayb wazawju zawj baa nis wax ku qaato idaa lam yakun macahu maciisa hadduusan ahayn waladun walad hadduunan ahayn walaa waladu waladu ibnina ah hadduusan maciisa ahayn waladu sulbi waay ma joogo ama waladulibni xataa ma joogo waladulibni marka la bintulibni ibnulibni kulligood waa soo wada gelayaan wاrubucu rubucu fardu tnayni laba faradkood waaye laba wixii loo qoondeeyey azawju zawj ayaa iskale oo loo qoondeeyey macal lala qabo waladla jirkiis zawjkii marka cinda wujuudi farcin waarih walad ama waladulibni wuxuu qaataa isagu marka rubuc oo <coughs> waladilibni ama waladulibni maciisa farc waarih ba iska dheh taasaa kaaga fudud welad weladulibni intaad dhihi lahayd farac waaridka iska dhanaa faraca waaridka marka wuxuu shamlinayaa marka ilmihii la dhalay tooska loo dhalay iyo kuway sii dhaleen oo ilmihii weladu sawaan kaana dakaran ow unhan iyo weladulibnigii owlaadulibni meydka wiilkiisa ilmaha ou dhalay sawaan kaanu sawaan kaanu sawaun kaanuu dukuuran ow inaahan waxay doonaan ha noqdaan laakiin gabadha la dhalay waxay sii dhashay dhaxal iyada waxba kuma laha qaacidada dhaxalka waxay leedahay kullu man adlaa ila almeyiti biunhan falaa yariu mid kastoo meydka ugu soo dhowaada dhadig waxba ma dhaxlo ilaa yacnii jaddada ayeyda hooyay ku soo dhowaatay waa dhexlaysaa iyo awlaadulum ilmaha hooyada ay dhasho walaalaha kugu hooyada waa ku dhexlaayaan adiga hooyaynu qof eh, waxaynu ku soo dhowaadeen dhadig ah ayb labadaa marka laga reebo waa inta kale waxuu qof naag meydka ugu soo dhowaado waxma qaata labadaas marka laga reebo ayb wa huwa rubucu fardu zawjati zawjadii faradkeedii waa wixii loo qadaray wazawjaati iyo naagihii maca cadami اlwaladi walad la'aan ow walad اlibni farac waaris la'aantiisa yani nin baa dhintay wuxuu ka tegey naagtiisii ilmana ma ilmana kama tegin farac waarisna oo dhaxlaaya ma joogo maxay qaadanaysaa marka kuwani marka waxaa weeyaan zawjadu rubuc bay leedahay qaadanaysaa wazawjaati markuu leeyahy meesha zawjadu hadday afar naag haddii uu ninka ka dhintayna afartooda halkaas rubuc ay qaybsadaan ayb ee mid kastaa rubuc gaara ma qaadanayso ayb wاhumunu humunna fardu zawjati zawjo faradkeed waaye wixii loo qoondeeyey wazawjaati zawjaad wixii loo qoondeeyey macal waladi lala qabo walad marka uu jumaca wujuudi lwaladi walad joogistiisa la jirkiisa ow waladi libni farac waaritha haddii uu joogo zawja waxay qaadanaya ama zawjaad humun siddeed meeloodoo meel ayb wاthuluthaani huluthaanna fardu arbacatin afar faradkood waayo wixii markaa loo qoondeeyey afar qolo albintayni laba gabdhood mayd baa dhintay laba gabdhooduu ka tegey huluthaan bay qaadanayaan bishardi marka mucasib inuunan jirin haddii mucasib jiro lidakari midlu xadil unhayaynay wax u qaadanayaan baabkan faradku waa ka baxayaan waxay noqonaysaa gabdhuhu waxay noqonayaan casaba bikayrihi wabintay albni bintaa ibnin fa akhar laba gabdhood oo meydku wiilkiisu dhalay iyaguna laba iyo ka badan waxay qaadanayaan uluثaan ayb waa haddii marka walad shaqiiqa uunan joogin iyo cadamulmucasib ayay ku qaateen iyaguna waluktayni laba walaalood oo min alabi wاlummi meydka ka hooyo ku aabba ah ayb laba gabdhood oo walaalihiisa meydka ka hooya ku aabba ah iyaguna saasay u qaataan waluktayni laba walaaloodoo min alabi meydka aabba la wadaago ayb akhawaat liab ah labaiyo ka badanna waxay wax ku qaataan uluثaan ayb mucasib haddii uunan jirin ashiqa haddaynan jirin akh shaqiiqa hadduu jira dabcan waaba ridaa iyaga dhane ukhto shaqiiqaana haddii ay joogto waa ka baxayaan baabkan kuwaane oo markaa ukhtada shaqiiqadaa waxeeda markay qaadato wix u soo hara haddii iyada qof casabeeyo ay haysatay la qaybsanaysaa ayb marka mucasib waa inuunan jirin akhleebaa iyada casabo ka dhigi karo waa inuunan jirin waladu waa inuunan eh, farac waaria inuusan jirin walad shaqiiqana inuusan jirin okhto shaqiiqa iyo waxyaabahaas ayb waayo marka uluaanka haddaad u fiirsataan dadka wax ku qaato waa jamaaco hal qof oo keligiis oo uluثaan wax ku qaataa ma jiro waa laba gabdhood bintaani faakar bintaa ibnin faakar ukhtaani shaqiiqataani faakar ukhtaani liabin faakar kulligood saas wada wاثuluثu ثuluثna fardu ثnayni laba qad wixii loo qadaray waay alummu hooyadii baa uluث wax ku qaadato goorma idaa lam tuxjab haddaan la xijaabin hooye maa awalba la xijaabi karayna oo iyadu xijaab waxaa ku dhaco marka xujbi xujbu nuqsaana ku dhaco xujbu xirmaan iyada kuma dhaco hore kugu soo sheegay oo dadka aan sina dhaxalka ku weynin hooyadaa ka mid ahayd soo ma xujbigaa marka laba u qaybsamo xujbu xirmaanin iyo xujbu nuqsaanin hadda marka xujbiga uu ka hadlaya waa xujbu nuqsaan hooyadii ulud bay wax ku qaadanaysaa haddii xujbu nuqsaan uusan ku dhicin oo uludka aan laga dejinin ayb yaa ka deji kara marka wahuwa xujbiguna xujbu nuqsaankuna muxuu ku ahaanayaana yaqacu wou dhacayaa ama yakuunu wou ahaanayaa lilithnayni labo fasaacidan iyo ka badanoo min alikhwati walaalaah iyo walakhawaati iyo walakhawaati walaalo gabdho ah min waladi اlummi hooyada ilmaheedii ah huwa uludkiibu haddana sinfigii labaadoo gale kan maba fasirin cafwan alummu hooyadii baa ulud wax ku qaadato idaa lam tuxjab haddaan la xijaabinoo xujbu nuqsaan uusan ku dhicin xujbigeedu marka waxay tahay laba siyaabood ay uga degtaa hooyada labada ay uga degta waxay tahay haddii owlaad ay joogaan meydku uu dhalay farac waaria haddii uu jiro hooyadu waxay u degaysaa marka sudus ama haddii cadad min alikhwa walaalo meydku uu leeyahay hadday jiraan ama naaga gabdhaha ahaadaan ama wiilal ha ahaadaan mar haddii cadad min alikhwa uu ka tegey meydka hooyadu uluث waa ka tegaysaa sudusay aadeen marka markuu ku idaa lam tuxjab waa haddii labadaas shardi la waayo waay ile labada shardi waa xijaabayeen hooyadu sudusay gaarsiinayeen walaalo badan hal walaal maaha walaalo badan laba ka bilow iyo ka badan hadday joogaan hooyadu meeqay tegaysaa sudus haddii marka meydka owlaaddiisu ay joogaan farac waaris haddii uu joogana hooyadu waxay tegaysaa sudus yuusiikum اllahu fii أwlaadikum lidakari midlu xadi اlأnhayayn fain kuna nisaءa fowqa hnatayni falahuna ثuluثa maa tarak wain kaanat waaxidaة falaha الniصfu waliabawayhi likulli waaxidi minhuma الsudusu mima taraka in kaana lahu walad waliabaweyhi yaa waay marka labada meydka dhashay hooyada iyo aabbihii way sudus bay leeyihiin wixii meydka uu ka tegey goormay leeyihiinna in kaana lahu walad haddii walad uu u sugnaaday waladna waxaa la yidhaha wuxuu shamlinayaa awlaadu asulbi iyo kuway sii dhalaan wiilasha ayb marka farac waarid hadduu halkan joogo hooyadu waxay tegaysaa iyadu markaasi sudus oo ulukii waa laga xijaabay hooyadu markaas waa laga xijaaboon ulukii sudus yaa badanna uluaa badan ayb ulu aa badan maxaa yeele saddex meeloodoo meel waayo uludku suduskuna waa lix meel meesheed waayo sudusku waaba nisfu ulu waaye soo maaha ayb marka hooyadii marka nuqsaanaa ku dhacday marka haddii farac waaris la helo ayb sifaha labaadna waxay tahay walaalo hadday joogaan fain kaana lahu ikhwatun faliummihi sudus meydku haddii walaalo ay u sugnaadeen faliummihi sudus hooyadii sudus bay qaadanaan hooyadu marka sudus labadaas ay ku gaartaa shardi ulukana waa uga tagtaa ayb wa huwa uludku lilitnayni buu u sugnaaday labo iyo fasaacidan ka badan min alikhwati walaala ah walakhawaati iyo walaalo gabdhaah min waladi اlummi hooyada ilmaheeda ah walaalaha meydka ku hooyada ah iyaguna waxay qaataan hadday laba iyo ka badan ay yihiin ulud qaataan ayb fain kaanuu akara min dalika fahum shurakaau fi اثuluث wain kaana rajulu yuuraثu kalaalة aw imra'aة walahu أkhun ow ukhtun falikuli waaxidi minhuma الsudus fain kaanuu akara min dalika fahum shurakaau fi الثuluث min bacdi wasiyaةi yuuصىa biha aw dayni غayra mudaar ayb marka owlaadulumna waa la yidhaha ikhwa liumna waa isku mid haddaa aragta nacam owlaadulum marka waxay wax ku dhaxlaan hadday hal hadduu yahayna waa sudus hadday laba ka badan noqdaanna waa eh, waxay noqonayaan markaa huluay qaybsanayaan fahum shurakaau fi huluث daahirka aayaddana waxay tuseen gabdho iyo wiilal inay isku qayb u qaadanayaan oo aan lidakari midlu xadil unhayayni inaysan jirin meeshaas marka ayb haddii la dhaxal siinaayo ilmo meydka ku hooyo ah oo walaalihiis ku hooyaa ah, haddii dhaal laga siinayo gabar iyo wiil isku waa isku waa waa saami isla egay qaadanayaan ayb saamigoodu waa la isla ekaynaya maxaa yeeley qur'aankii uma kala badinin ma loo kala badinayo markaayb fahum shurakaau fi اhuluث ayb laakiin iyagoo hadde sifaha ay ku dhacaanaaba badanba iyagu waa aaday xujbigooda aad u badan asal waariaa xijaabayo farac waariaa xijaabayo ayb xataa yacnii gabdho iyo ayaga xijaabayeen bintu ibni hadday joogto waladul-um wax ma iyagu marka siyaabo badan baa loo xijaabaa ayb awowga oo kale meeshay kuwaan la qaybsanayaan oo kale waa ikhwada kale ay la qaybsanayaan kuwan waa iska baxayaan iyagana ayb ayb wasudusu suduskiina fardu sabcatin toddoba faradkood waa wixii loo qoondeeyey al hooyadii baa le macal waladi lala welad ow waladi libni waladulibni joogistiisa aw itnayni ama laba in la helo ay joogaan fasaacidan ka badan min alikhwati walakhawaati ah walaalo wiilal gabdho waxay rabaan noqdaan ayb wa huwa liljaddati wa huwa sudusku liljaddati ayeydiiba iyadana iskale sidoo kale cinda cadami اlummi hooyo la'aanteed marka hooyo la waayo ayeydii waxay qaadanaysaa markaa iyadu sudus ayb walibinti libni bintulibni ayb yaa iska leh suduskii uu farad u yahay maca binti sulbi lala qabo meyd baa dhintay wuxuu ka tegay gabar hal gabar iyo gabar wiilkiisu dhalay oo bintulibni binti iyo bintulibni buu ka tegey iyo adeer maalan see loo siinayaa marka waxay noqonaysaa marka nus inay leedahay gabadhu sudusna waxaa iskale bintulibni maa baqiya adeerkii baa iska yeelanaya casab ahaan u qaadanaya maadaama tan farad ay ay labadan wax ku kala qaateen marka nis labow ka soo baxaa sudusna lixu ka soo baxaa lix iyo labo lixda qaad tadaakhul baa ku jira marka lixda markaad qaaddo masaladii lix ku dhisto saddex gabadhi sii waa nis lix niskeed waa saddex gabadhii marka bintulibni meeqaa siinaysaa hal waa sudusay qaadanaya saddexay hal isu geeban afar soo maa afartaas lixda maxay ka noqonayaan uluaani ka noqonaya afartaas lixdu uluaani ka noqonaya suduska marka bintulibnida ay qaadato waxaa la yidhahdaa takmilatu uluain laba gabdhood meydkan haddee u dhali lahaa oy joogi lahaayeen waxay dhammaystiri lahaayeen soomaa uluaan hadda ma joogaan hal gabadhihii halay ay noqdeen mid kaloo marka iyada ka hoosayso bintulibni abaa joogto marka ulutaankii suduskan bintulibnida la siiyey iyo niskan gabadhan la siiyey marka laysu geeyo ulutaankii laba hadday ahaa lahaayeen ay qaadan lahaayeenoo u dhigmaa walidaalika waxaa la yidhaahdaa walibinti اlibni الsudusu takmilata ثuluثayn ay leeyihin uluaanki marka dhame takmilatu ثuluثayn iyuu u yahay ayb waayahay marka wuxuu yidhi walibinti اlibni baa iskale maca binti sulbi binti sulbi maceeda wa huwa lilأkti ayb laakiin haddii mucasib jooga ka waran marka iyado sudus ma qaadanaysa bintulibnida iyo ibnulibnida casabay isku noqonayaan gabadha niskeeda markay qaadato wixii u soo haro iyay marka waxay samaynaysaa tan ayay wada qaybsanayaan lidakari mil xad اlunhayn walibinti libni maca binti sulbi wa huwa lilkti wa huwa sudusku lilukhti ba u sugnaaday walaashii min alabi maca alukhti min alabi waalummi lala qabo ukhto shaqiiqa ah iyo ukhto liab ana sidii hadda binta iyo bintulibni oo kale leh ka dhignaa ayb ukhto shaqiiqaa shuruudii ay nis ku qaadan jirtay haddii lahaayo oo iyada nis qaadatay <clears throat> ukhto li'ab ah oo ka gooni noqotay mucasibna ay joogto ukhta li'ab waxaad siisaa marka suduskii suduskan iyo niskan takmilatu hulusein takmilatu hulusein <clears throat> marka labadan marka waa laba walaalaha shaqiiqa hadday joogi lahaayeen hulusaanay qaada lahaayeen hulusaankai halkaanu ka dhammaystirmaa marka suduskan baa dhammaystiraya <clears throat> wa huwa fardu اlaabi wa huwa sudusku fardu اlabi aabbaha faradkiisii waay macal waladi markuu joogo aayaddaaba ku dhawaaqday ayb in kaana eh, adii eh, in kaana lahu walad hadduu walad leeyahay waliabaweyhi likuli waaxidi minhuma sudusu mima tarak in kaana lahu walad aabbihii sudus hooyadii sudus haddiiba ilmo joogaanah layidhi aabbihii marka waa ka maca alwaladi wuxuu ku qaataa wuxuu qaataa sudus ayb haddii welad ounan yani uunan jooginna welad haddii uunan joogin aabbuhu casabo waayo markaas sida hooyadoo kale ma aha aabbaha soo ma gara ma garana hooyada iyada welad markuu joogana uluka waa ka tegi jirtay ama cadad min aliqwa markay joogan waa ka tegi jirtay farad kaley aadi jirtay oo sudus ah aabbaha laakiin haddii welad uunan joogin oo meydkii ilmo farac waaria eh, uunan meeshaan taagnayn aabbuhu markaas waa ka tegey sudus xaggee aaday marka taxsiibu aaday farad kaloo isaga uu aadayo ama hoos iyo noqonaya ma laha ayb taaratan waxaa dhici karta mararka qaarna aabbuhu intuu farad wax ku qaato haddana tacsiib wax ku qaato maa baqiya ayb wa huwa laabi aabbihi faradkiisii waay macal waladi walad joogiddiisa oo waladilibni ayb aabbo iyo ibnulibniyaa joogaan see loo siinayaa maalan aabbihii markaa muxuu qaadanayaa mar haddii welad uu joogo sudus buu leeyahay lix maalka u qaybi meel aabbaha sii wixii soo harayna ibnulibniga sii wa fardujaddi awowgii qadarkiisii weeyaan wixii loo qadaray cinda cadami alabi aabba la-aantii aabba haddii uusan joogin awow wax qaataa sudusii marka awowga markaas meeydaa dhintay wuxuu ka tegey awowgiisuu ka tegey iyo wuxuu ka tegey wiilkiisa maalan ayb waxaan ujeedaa cinda cadami ahay iyo wiil sudusii marka aabbaha wiilkana maa baqiya awowga inta kalena maa baqiya waxaa la siinayaa wiilkii ayb wa fardu ljaddi awowgii faradkiisii weeyaan wixii loo jaangooyey cinda cadami ilabi aabbaha la'aantii awowga la sheegayna kan aabbaha dhalay awowga hooyadaa dhalay ma laga wada kaasi hooyo wuxuu ku soo dhowaaday naag mana ka mid ahayn labadii marka kaas waxma qaata isaga wa huwa dawlarxaam iyo u soo gela isaga wa huwa fardulwaaxidi mid faradkiis waaye wixii loo jaangooyey min walad wa huwa sudusku fardulwaaxidi waaye min waladi waladilummi ah hal walaal oo meydka hooyo ah sudus u qaataa haddii markaa xujbi uusan ku dhicin wa tasqudu way dhacaysaa aljadaatu ayeeyooyinka waa dhacaan bilummi bay ku dhacaan say ahaadaanba ama aabbaha dhankiisa ha ka soo gasho ama hooyadaa kaa soo gasho mar hadday hooyo joogto ayeey waa u dhammaatay walajdaadu awoowayaalkuna waa dhacaan bilaabi bay ku dhacaan aabbo awoowayaal a awowayaalku say ku suurtoobi karaan waa dhici kartaa meyd baa dhintay markaasaa waxaa joogo aabbihiis aabbihii dhalay iyo aabbihii dhalaa joogaan maalan laba awow soo meeshii ma taagna marka waa dhacayaan ajdaaddaasoo dhan aabbahana ridaa ayb laba awow waa isa soo gaartay mid aabbahaabuu dhalay midna wuxuu kaasuu sii dhalay kan dhowaa markaas qaadanaya midka dhow mar walba waa ka kale waa xijaabwayasqudu wou dhacayaa waladulummi walaalka meydka ku hooyadaa wou dhacaa isaguna maca arbacatin buu ku dhacaa afar alwaladi maca alwaladiya yani waladkan markaa kii la dhalay kii ibnulibni eh, awlaadulibni kulli waa soo gelaya alwaladi ah, maca alwaladi iyo wawaladilibni waladulibni maciisuu ku dhacaa walabi aabbou ku dhacaa waljaddi iyo awow farac waari iyo aslu dakarin waari iska dhexda wayasqudu اlakhu walaalkiina waa dhacaa ayb wayasqudu waa dhacayaa alakhu walaalkii lilabi waalummi meydka ku hooyo ku aabbaha ahaa maca alaaثatin buu ku dhacaa saddex macooda alibni maca alibni yacni wabni اlibni maca bni libni walabi iyo aab buu ku dhacaa isagu ayb akhu wuxuu ku dhacaa ibni meydka wabnu libni yacnii farac waarisa haddii uu joogo oo yacnii ibnulibni ah ibni iyo ibnulibni waa ku dhacaa sidiisaba ayb laakiin bintulibni haddii booska ibnulibnigan la geliyo say noqonaysaa hadday bintulibnidaas marka iyada farad farad bay wax ku qaadanaysa haddaan mucasib jirine faradkeeda wixii ay soo reebto waa ku qaadan karaa kan walaabi aabbana waa ku dhacaa aabbihii iyo walaalihii walaalo waa iska tegaayeen aabbaa wax dhexlaya ayb waxaa kaloo jiraan iyagu ayb wayasqudu alakhu walaalkii waa dhacayaa lilabi waalummi meydka ku hooyo ku aabbaha ahaa maca alaaatin buu ku dhacaa alibni maca alibni wabni libni maca bni libni iyo walabi aabbuu ku dhacaa awowga markaa saga ka warran ku dhacaya awowga walabi baa la yidhi awowga awowga ma ku dhacaayo yaa aa fura marka awowgu asaga kuma dhaco madhabka marka la fiiriyo shaaficiyada ma dhacayo awowgu eh, yani walaalow akha shaqiiqa ma dhacayo ayb marka awowgu iyo jadka aljadu walikhwa waa isla qaybsadaan sida madhabku zayd ou ahaa iyo madhabka shaaficina uu qaatay ama abubakar madhabkiisa iyo madaahibta qaarkood waxaa weeyaan in awowgu uu ridaayo walaalaha wayasqudu wuu dhacayaa waladulabi waladulabki waa dhacaa akha liabku ka wadaa bihaaulaa'i alaaati buu ku dhacaa saddexdan wa bilakhi buu ku dhacaa lilabi waalummi akh shaqiiqana waa ku dhacaa shalayaan soo marnay wa arbacatun afar yucasibuuna akhawaatihim gabdhaha walaalaha la bay casabeeyaan alibnu ibnigu ibni marka yaa walaal la-ah oo gabarh ah maxay noqonee walaasha bintay noqonee wabnulibni ibnulibnina waa walaashiisuu casabeeyaa bintulibni ah walahu walaalka min alabi waalummi waa shaqiiqa ahe eh, ukhto shaqiiqou casabeeyaa waalahu min alabi akha aabbaha ka ahaadayna ukhtada liabka uu wax sameeya kuwaan marka maxay noqonayaan gabdhahan alcasaba almutacasibuuna bigayrihim wa arbacatun afarna yariuuna waxbay dhaxlaan duuna akhawaatihim walaalahood la-aantood ay wax dhaxlaan wahum ulacmaamu waa adeerada adeer walaashiis maxay noqonaya marka eeddo waay cammo wax ma dhaxasho marka wa banulacmaami banulacmaam adeerka wiilashiisa wax waa dhaxlaan adeerka gabdhaha ou dhalo gabdhahaad ilma adeerka tihiin dhaxal ma kugu laha bintu cam wax dhaxasho ibnulcamsa waa dhaxlaa iyada la siman wa banulakhi ibnulakna wax waa dhaxlaa ibnu akh shaqiiqa iyo ibnu akha leabka ah wax waa dhaxlaa laakiin bintulakh iyada wax ma dhaxasho wa casabaatu lmowla almuctiqi mowla midka wax xoreeyey casabaadkiisana kuwa nimankaa wax dhaxlee walaalahood oo gabdhaha wax ma dhaxlaan ee nin baa maalan nin xoreeyey ninkii uu xoreeyaa dhintay maal uu ka tegey wax dhaxlaa la waayey kii kalena marka dhaxli lahaa ee isaga xoreeyey waa dhintay walahayuu ku soo wareegayaa marka wuxuu ku soo wareegayaa nimanka alcasaba almutacasibuuna bianfusihim say u kala horreeyeen kow wuxuu ku soo wareegaa wiilkiisa wiiluu dhalay hadduu joogo wiilkaasaa dhaxalkii u istaagayo qaadanaya gabadha maya laakiin dhinto iyo waxba kuma laha shaqadaasna faslun fi lwasiyati dhaxalkii marka intaasuu ku kookoobay si aad u kooban buuna u sheegay kutub gaar loogu alifayna waa jiraan kutubta mudawalaadkana waa sheegaan hadda marka dhaxalku intiisii badnaydoo wixii faradana waa sheegay qur-aankuna saddex aayadoodow dhaxalka aad ugaga hadlay yuusiikum ullaahu fii awlaadikum oo iyada ka hadlaayaan ka hadlayso usuusha siday wax u dhaxasho usuusha iyo owlaadda dhaxalkooda usuusha iyo furuucda walakumna waxaa looga hadla iyadana nikaaxa kuwa wax ku dhaxlo zawjada iyo zawjka iyo owlaadulum yastaftuunakana waxaa looga hadla ikhwadaas ay wax ku dhaxlaan marka xawaashidii usuushii furuucdii saddexdaas aayadood ay ku jiraan si kastoo loo raftana waxaa weeyaan dhaxalku intiisa badan ma ka baxayo saddexdaas aayadood nacam iyadoo haddana hal aad u gaagaaban oon aad u dheerayn wax badan maahan haddana nacam wixii marka casabaad ahna xadiidka nebiga alxiqu اlfaraa'ida biahliha famaa abqat اlfaraa'idu faliowlaa rajulin dakar xadiidkaas gaabanuu nebiga ku sheegay ayb waxaa keliya marka uu ka tegay waa farsamo un ahbow hadda kitaabkan uunan ku sheegin <clears throat> baabulxisaab iyo wixii xisaabta ku tacalluqo iyo oo haddii kasri dhaco iyo sihaamtii iyo ru'uustii ay kala jabaan iyo sinfi hadduu ku dhaco iyo laba hadday ku dhacaan iyo Mm, eh, yacni munaasakhaadkii meyd meyd ka daba dhintay iyo iyo masaa'il mucayana ama almushtarika iyo dariye iyo masaa'ishii zayd <clears throat> kuway halkaasoo iyada sidooda meeshooda loogu taga bis unbaa faraa'idku marka intaas yaa ugu badanoo kutubta kalena ay basdiyaan minhaajka iyo kutubaha kaloo sii sharxo iyo iyo kuwa gaar loogu allifayo midkan hadda raxabiyada oo mukhtasarka ah iyo ay ka hadlaan ayb <clears throat> faslun fi lwasiyati dardaarankii axkaamtiisii ayuu u fasal yahay kan watajuusu waxaa bannaan alwasiyatu dardaarankii baa bannaan bilmacluumi shay macluumoo la yaqaana lagu dardaarmo waalmajhuuli iyo shay majhuula lagu dardaarmo wa bilmawjuudi shay joogo waalmacduumi iyo shay maqan ayaa bannaan majhuulkii marka kalabani fi darci caanahaas candhadaas ku jira waa dardaarmay hebel ayaan dardaarma waa dhihi karaa mana waana majhuula laga yahay meeshaas wax ku jira iyo qadarkooda iyo lama oga wabilmawjuudi walmacduumina waxay tahay wuxuu dardaarmayaa marka geeddan timirteeda waa dardaarmay waa dardaarmi karaa geeddiina timirtii mirihii iyo weli inaysan yeelanin baa laga yaaba macduum wabilmawjuudi walmacduumi wahiya dardaaranku marka wasiyadu arkaanay leedahay arkaanteeda waa muusin muusaa lahu muusan bihi siiqa muusigu waa midka dardaarmaayo waayo waxaa loo shardiyaa takliif xuriyo ikhtiyaar mukallaf inuu yahay xoriyo addoonkii baa baxaya ayb ikhtiyaar ikraahi baa lagu saaray meesha takliifkaas laakiin ogow shaaficiyadu sidan waa qabaan madhabka laakiin cumar waxaa laga wariyo ka ansaxday in wiil yaroo mumayis aho weli aan gaarin laakiin wax kala sooci karo dardaarankiisa cumar waa fuliyey waa socodsiiyey uu dardaarmay dardaarankii marka waa ka fuliyey dardaarankiisa musnad ulfaaruuq ibnu kaiir uu ku soo saaray ibnu xajar fatxulbaariga waa ku sheegay imaamu shaaficina waxaa laga sheegay hadday ansaxdo wuxuu yidhi qultu bihi maadaama camalu ah, alkhulafaa ay tahayba <clears throat> laakiin waa iska wax naadir iska noqon kartaa muusaa lahu kan loo dardaarmayana waxaa weeyaan waa in marka jiha macsi ay ku jirta inaynan ahayn in la og yahay waaye ahal inuu u yahay inuu wax qaato ayb milkiyada inuu ahal u yahay shay mucayana haddii uu yahay waxyaabahaasa marka shardi u ah muusan bihina kan loo shayga laga dardaarmayana waa inuu maqsuud yahay qaabilan linaqli in la qaadan karo naqli aqbali karo mubaax inuu yahay siiqaduna waa wixii mutacaaraf ah wa hiya wasiyadu min aulusi ulukii xaggiisay ka ahaanaysaa dardaaranku marka ulukau ka ahaanaya raasumaalka maya maalkiisii baa saddex loo qaybinayaa qayb ayaa marka dardaarankii uu ka fulaa marka qaybtaas marka intee laga feerinaa marka goormaa la fiirina iyada xaaladda uu dardaarmayo maa laga fiirinayaa mase xaaladda ou dhintaa laga fiirinayo ila dardaaranku ma ogtahay waxaa weyaan haddaan dhinta sidaas hala yeelo maalkuna waa dhici kartaa intuusan dhimanin in wax ku soo kordhaan soo ma dhici karta maalku wax ku kordhi karaan ninkan waxaa laga yaaba bil inuu sii sakaraadayo bishaas in maal meel uga yimaado kii horaa loo geeyey uludkan marka maalinkou dhinto maalkiisa qaybiyaa laleeyahy saddex meelood baa loo qaybinaa qayb qayb haddii marka uu dhan yahay wix uu ku dardaarmay qaybtaas haddaynan ka badnayn waa fulay marka walow markii uu dardaarmayeyba ulus maalkiisii yaallay markaas saddex meeloodoo meel ha ka badnaada dardaarankan markuu dhinto unbaa ictibaarka marka la fiirinaya markuu dhinto unbaa laleeyahy ma ka badan yahay mase waa ka yeryahay adharu lqowl saas waay madhabka ayb waa jiraa qiil ama qowl dhahaya yani marjuux oo markaasa la fiirina madhabkiisa ayb marka ulukana meeshaas waa meesha laga fiiriy wy fain zaada haddii uu ziyaadiyo ulu uu ka badiyo wuqifa waa la joojinayaa calaa ijaazati اlwarahati kuwa wax dhaxlaya ogolaanshadooda lagu istaajinayaa oo aabbihiin sidaana u dardaarmay maalka dardaarankiisiina ulu waa ka badan yahay raalli ku tihiin awalba uludka ka badan waxaa loogu diiday limaslaxatihim hadday iyagu dad waaweyn oo qaangaara yihiin waa ogolaanay dhahaan waa fulay marka intaas ayb qof xaqiis marka waa ka tegi karaa waa shay macquululmacnaa ah walaa tajuusu ma bannaana alwasiyatu dardaaran ma bannaana liwaariin ku wax dhexlaayo in loo dardaarmaa ma bannaana isaga nin dhaxalkiiba wax ku leh in loo dardaarmo uma bannaana xadiidka nebiga wuxuu dhahaya alaa falaa wasiyata liwaariin ilaa an yujiizahaa inuu ogolaanayo maahane baaqi lwarahati warasada inta soo hartay inay ogolaanayaan maahan wa watasixu waxaa ansaxaya alwasiyatu dardaarankii wou ansaxayaa min kulli baaliqin buu ka ansaxaa ku kastoo qaangaara caaqilin caaqil ah likulli mutamallikin bouna u ansaxaa mid walba wax milkin karo qofaan waxba milkin karin ma loo dardaarmi karo wa fii sabiili illaahi ilaahay jidkiisana waa lagu dardaarmi karaa waa ku ansaxaya ruuxa laakiin maalan dardaaranka uu dardaarmo xajkii maalan ma xajininba haddaan dhinto wuxuu yidhi hallayga xajiye aniga waa siba u makansan waaye markaasuu is yidhi haddaan dhinto hallayga xajiyo marka xajkaas lacagta ku baxayso ma uludkiia lagu daraa mase raasumaalkii baa laga xisaaba ulud kuma jirta taasna raasumaalkaa laga xisaabaa ayb ma la dhahayo lacagta xajka ku baxayso iyo dardaarankii baa laysku daraa ulu waa ka bateen hala joojiye ma jirtan ra'su maalkii bay marka xajku uu ka baxaa leanna xaq isaga ku tacalluqay ayb haddii qof ugu tatawucayo ilmihiisa ka midana dhib ma leh markaas maalkii waa iska waa la yeeli karaa ayb nin ajnabiya xataa hadduu ugu tadawuco anaa aabbihin ka xajinaa iska dhaafayra waa yeeli karaa watasixu اlwasiyatu dardaarankii way ansaxaysaa ilaa man axad bay u ansaxaysaa ijtamacat fiihi ay ku kulantay wasiyada hadda marka uu sheegaya waa iisaa waxaa jira wax la yidhaha wasiyo iyo iisaa laba fasalay ka kala dhigaan kutubta waaweyn fiqiga wasiyadu waa dardaarankii maalkii sidii la yeeli laha iisaana waxay tahay deyn lagugu lahaa iyo ilmo yaryar tarbiyadood iyo ayaa rabtaa inaad qof uga tagto waa dardaarmaysaa sooma markaa laftirkeeda ilmahan adaan kugu ogahay tarbiyadooda qofka aa leedahay maxaa laga rabaa shuruud isaga iisaa aa la layihaha marka deymanka gudistoodii iyo wixii yacni ilmahaagii ku saabsanaa xanaanayntooda iyo qof rabtaa inaad u dardaaranto ayb oo tiraa ninkan wasi ha ii noqdo ayb ilmaha iyaga marka ay tahay waxay shardiyaan aabbihii dhalay baa maalan dardaarmay ilmihiisii tarbiyadoodii buu rabaa inuu qof xanaanadooda uga dardaarmo awow waa inuusan joogin isaga aabbihiis hadduu nool yahay awowg unbaa mar walba laga rabaa marka xanaanadaasi maxaa qof kale dardaarankiis ma jiraayo marka laakiin haddaan aabbihii awow midna awowgiina ma joogo aabbihiina waaba ninka dardaarmayo ilmihii baa la rabaa in laga dardaarmo qof buu marka kala dardaarmi karaa ninkaas marka maxaa loo shardinaya martaasuu rabaa inuu sheego watasixu lwasiyatu ay watasixu liisaau qof u dardaarmidiisa inuu shaqo wakiil kaaga noqdo uu yacni wasi kaaga noqdo way ansaxaysaa ilaa man qof bay u ansaxaysaa ijtamacat fiihi ay ku kulantay khamsu khisaalin shan arrimood alislaamu islaamnimo walbuluuqu qaangaar walcaqlu caqli walxuriyatu xuriyo walamaanatu iyo ammaano ayb waa inay ammaana jirtaa qofka marka faasiqa ama ammaanada aan loo laakiin dimi gaal dimi ah mid kaloo dimi ah dardaarankiisu waa iskaga ansaxayaa nin muslimiinta ku hoos nooloo gaal ah ilmo yareeroo uu dhalay buu rabaa inuu ka dardaarmo mid kaloo ku diin ah hadduu kala uga dardaarmo waa la fulinayaa awalba dadkan dimiyiin muslimka ku hoos noole ahayn ma la dhahaayo dimigaas kale dardaarankiisa maya iyo xanaanayntiisu ma ansaxayo ma la dhahay waa laysu banaynaya taas intaanu shardiya marka